bsm اllaahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى bab kayfa naزlat aayaة الxijaab aayaة الxijaab say usoo degtay qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح qala xadaثnي الleyث whuwa الleyث bnu sacdi qala xadaثnii cuqayl whuwa bnu khaalid alayliyu can ibni شihaabi qala أخbaranii أnas أnahu kana bna cashri siniina maqdma الnabiy slى اllahu عalayhi waslm tasliim اlkhaasa ma akrinin qaala baabu man kariha tasliima alkhaasati qofkii naco dadka salaanta khaasada keliya alkhaasa macnaha dadka wax la gaarka ah ama xoolo la gaara ama yacni wax kale la gaar ah oo iyaga salaanta lagu koobo dadka kalena aan la salaamin qaala xadahanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn can bashiir bni salmaan can sayaarin abilxakam can taariqin qaala kunnaa cinda cabdillaahi juluusan waxaan ahayn buu yidhi cabdullaahi agtiisa kuwa fadhiyo fa jaa'a aadinuhu kii ogeysiinayey kiisii wax ogeysiinayaa yimid fa qaala wuxuu yidhi qad qaamat isalaa salaadii waa la gaaray waqtigeedii waa iqaamadii baa gashay fa qaama waa istaagay waqumnaa macahu annagana waa la istaagnay fadakhalna almasjida masjida masaajidkii baan galnay fara'a annaasa dadkiiba uu arkay rukuucan iyagoo rukuucsan fii muqadami lmasjidi masjidka hortiisa safkiisa hore fakabara warakaca allahu akbar ayuu yidhi waana rukuucay wamashaynaa wa facalnaa midla maa facal annaguna waa soconnay sidii uu yeelay oo kalaan yeelnay famara rajulun musricun waxaa soo maray nin degdegayo faqaala wuxuu yidhi calaykum asalaam yaa abaa cabdiraxmaan faqaala wuxuu yidhi sadaqa allah waballaqa rasuuluhu ilaahay run runbuu sheegay rasuulkiisiina waa gaarsiiyey falamaa sallaynaa markaan tukannay rajaca waa soo noqday fawalaja calaa ahlihi ehelkiisii buu u galay wa jalasnaa fii makaanina nantadiruhu annaguna booskeenni ayaan fadhiisannay annagoo sugayno xataa yakhruja yacnii kay yakhruja soo u soo baxo faqaala bacdunaa libacdin qaarkeen baa qaarka kale waxay ku yidhaahdeen ayukum yas'aluhu kiinii kiinnee ahoo su'aalayo qaala taariqun ana as'aluhu taariq baa marka wuxuu yidhi anaa su-aalayo fasa'alahu wuu su-aalay faqaala wuxuu yidhi can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaal nebiga xaggiisa ayaa waxaan ka dhahayaa buu yidhi inuu nebigu yidhi bayna yaday saacati saacadda horteed tasliimu اlkhaasati ayaa ah dadka khaasada salaantooda wa fushuwu tijaarati tijaarada oo faafto xataa tuciina almar'atu zawjaha ilaah haweenaydii ay kaalmayso ninkeeda cala tijaarati ku kaalmayso wa qadcu larxaami qaraabada oo la gooyo wa fushuwu lqalami iyo qalinka oo faafo wa duhuuru shahaadati bizuuri shahaadatu zuurkii oo muuqdo oo bannaanka yimaado wa kitmaanu shahaadati alxaqi xaqa shahaadadiisa yacnii shahaadada dhabtaa ah oo qarsoonaato ayb ayb <clears throat> eh, xadiidkan sanadkiisu waa saxiix eh, wuxuuna tilmaamayaa eh, macnihii loo tarjamay ee ah tasliimu اlkhaasa macnihii loo tarjamay ee ah tasliimu اlkhaasa ayuu tilmaamayaa xadiidkan ayb waxyaabo badanna waa ku jiraan oo tilmaamayo calam min aclaami الnubuwa mucjizaadkii rasuulka salى اllahu عalayh wali wasalam waxyaabo ayuu ka hadlay siduu uga hadlay bayna usoo baxeen waxyaabaha marka uu ka hadlay waxaa ka mida bayna yaday saacati saacadda horteeda tasliimu lkhaasa dadka gaarka ee khaasada ee macnaha gaar kale ayaa oo la salaamo salaanta lagu gaar yeelo wa fushuwu tijaarati tijaarada oo faafto iyadana marka tijaarada faafitaankeedu hadda wax aad u muuqdo weeyaan xataa tuciina almar'atu zawjahaa ilaa haweenayda ninkeeda ay tijaarada ku caawiso caawintaas markaa shaqadana waa noqon kartaa waxaa kaley noqon kartaa sida kale oo ah in ay iyada maalkii iyo wixii uu ku ganacsan lahaa iyo intay siiso ay marka tijaaradii aad ugula dadaasho ayb wa qadcu larxaam qaraabada oo la gooyo ayib wa fushuwu lqalam qalankiina qalankiina aad buu u faafayoo de waqtigan hadda aan joogno qof walbaa waxbuu qorayaa qalinku aad buu u faafay meelahan marka muntadayaadka ama meelaha wax lagu qorqoro macluumaadka dawliga ama macluumaadka caalamiga laga helo qofku haddii uu galo waa yaabayaa waxaa ku jira nin walba mid maan gaaban iyo mid caqli leh iyo mid cilmi badan iyo mid jaahilaba waxbay qorayaan qalin iyo warqad unbaa isu saaran arrintaa marka wax badan bay dhashay marka oo dhibaataa fushuwu lqalam min calaamaati saaca waagii hore dadka wax qorana ma badnaa jirin laakiin inta wax qortaa waxay qoraan wax nuxur leh ayay ahayd oo ay u banbaxaan markay u banbaxaan maanta laakiin fikrad kasta oo qaab daran qof wax ka qoray unbaad arkaysaa oo weliba yacni difaaceeda iyo waxaa wax ka qoraya wa duhuuru shahaadati bizuur markhaati beenaalaha oo aada u muuqdo maxkamadahan wax kaleba laguma haayo markhaati beenaalo unbaa lagu hayaa qof waxuusa lahayn loo xukumaayo iyo mid u halgamaya arrintaasoo laaluushkii iyo ka qeyb qaadanaya wa kitmaanu shahaadati alxaqi markhaatida dhabtaana in la qariyo qaala xadahanaa cabdullaahi bnu saalix wa huwa katibu leyth qaala xadathanii leythu qaala xadathanii yaziid bnu abi xabiib can abi lkhayr wahuwa abulkhayr alyazaniyu can cabdالlahi bni cmri ana rajula sa'la rasuula اllahi slى اllahu عalayh wali waslama nin baa nebiga su-aalay ayu lislaami khayr islaamka kee oo u khayr badan qeybihiisa qaala tudcimu الطacaama cuntadaad quudinaysaa masaakiinta wataqra'u salaama salaantaad aqrinaysaa calaa man carafta qofkaad garato iyo waman lam tacrif kaad aqoonsaninba kaad taqaani iyo midkaadan aqooninba waa assalaamu calaykum baad dhehaysaa waana maxalu shaahidka qaala baabuna ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa nasalat aayat اlxijaab aayadda xijaabka see usoo degtay aayat lxijaabna wuxuu ka wadaa waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab taasuu ka wadaa qaala xadaanaa cabd llahi bnu saalix qaala xadaanii laythu qaala xadaanii cuqaylu can ibni shihaabi qaala akhbaranii anasun anahu kana bna cashri siniina toban jir ayuu ahaa maqdama rasuuli llahi sal ly slam waqtigii nebigu uu soo galay almadiinata madiino ayb fakunna ummahaatii hooyooyinkaygu waxay ahaayeen yuudi'nanii inay dul joojinayaan calaa khidmatihi nebiga u adeegiddiisa ayb bacdi nusakna markaa yuwaطinuunii ayay leedahay yuwaطinanii waxay idulyacni ay dul joojinayeen calaa khidmatihi faqadamtuhu waan u adeegay cashara siniina toban sano wa tuufiya waa la oofsaday wa ana bnu cishriina labaatan jir anoo ah fa kuntu aclama annaasi bisha'ni اlxijaab maadaama aan gurigiisa ku koray oon joogi jiray xijaabka shaanigiisa kan ugu aqoonto badan baan ahay fa kaana awalu maa nazala wuxuu ugu horreeyey oo soo degaa wuxuu ahaa mabtanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalama markii uu dhistay nebigu bizaynaba binti jaxshin zaynab markii uu la aqalgalay ayb asbaxa bihaa caruusan waa soo waabariistay iyadiibuu la soo waabariistay isagoo aroos ah fadaca alqowma qoladii ayuu ayuu u yeeray fa asaabuu min aطacaami cuntadii bay ka asiibeen oy cuneen uma kharajuu weliimadii bay cuneen dabadeed waa baxeen wa baqiya rahdun cinda الnabiyi sal ll ly slam jamaaca nebiga agtiisa ku hartay fa ataaluu lmukha nagaadidii bay dheereeyeen oo nebigay iska ag fadhiisteen agtiisa ayb faqaama waa istaagay nebiga fakharaja waa baxay wakharajtu anigana waa baxay dee nebiguna marka mar raba waa ka xishoonayaa inuu yidhahdo ordaha iga taga iyagiina waa fadhiyaan markaa nebigu waa baxay bal inay iyaguna baxaan anna waa la baxay buu yidhi anas likay yakhrujuu say u baxaan famashaa waa socday famashaytu macahu waa la socday xataa jaa'a ilaa uu yimid catabata xujrati caaisha caaisho qolkeeda albaabkiisa uu yimid uma danna wuxuu maleeyey annahum kharajuu inay iska tageen farajaca waa soo laabtay warajactu waan soo laabtay anigana macahu xataa dakhala calaa zaynab ilaa uu zaynab u galay faidaa hum juluusun way fadhiyaanba nimankii farajaca waa laabtay warajactu xataa balaga catabata xujrati caaisha ilaa uu ka yimid wadanna annahum kharajuu ouna maleeyey inay baxeen farajaca warajactu macahu waa soo laabtay waa la soo laabtay faidaa hum qad kharajuu wayba baxeen fadaraba الnabiyu sal ly slama baynii wa baynahu sitra nebiga aniga iyo isaga wuxuu yeelay dhexdeenna xijaabkii ayb ee markii hore marka xaasaska nebiga waa la arki jiray markaan dambe aayadan aayaddan markay soo degtay xataa ma la arki jirin oo haddii la rabo in lala hadlana min waraa'i xijaab ayaa lagala hadlayay waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab aayadda soo degtayna waa aayaddaas oo ku bilaabanaysa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuuta annabiyi ilaa an yu'dana lakum ilaa طacaamin gayra naadiriina inaahu walaakin idaa duciitum fadkuluu markaas soo gala markaad fa idaa طacimtum fantashiruu haddaa cuntaanna fantashiruu iska faafo oo taga ayb ayb aayaddaas waay marka oo ay ku dhex jirto aayat اlxijaab walaa mustaأnisiina lxadiiثin ina dalikum kana yu'di الnabiya fayastaxyii minkum wallahu laa yastaxyii min alxaqi qisadan waa marka qaala baabu اlcawraati الhalaaثi saddexda cawraad caddaynteediibuu u baab yahay saddexda waqti oo aan qofku Eh, ilmaha markay qaan gaaraan ama yacni intaynan qaan gaarinaan ujeedaa inay markay soo gelayaan ay tahay inay soo galaan inay kusoo galaan isti'daan ama dadka adeegayo addoommada iyo wax la midkaa ayb halaaثu cawraatin lakum laysa calaykum junaaxun tow alla yidhi waa nacam yaa ayuha aladiina aamanuu liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum waladiina lam yabluqu اlxuluma minkum halaaثa maraatin min qabli salaati اlfajri waxiina tadacuuna hiyaabakum min aldahirati wa min bacdi salaati اlcishaa halaathu cawraatin lakum ayb saddexdaas waqti buu tilmaamayaa qaala xadaثna cabdالcaزiiz bn cabdالlahi wahuwa اlweysiyu qala xadaثna ibrahim bnu sacdi can صالح bni kaysaan can ibni shihaabi can haclabata bni abi maliki اlquradiy ninkan marka mukhtalafun fii suxbatihi suxbadiisaa la isu khilaafsan yahay waqaala alcijliyu taabiciyun hiqa anahu qaala rakiba ilaa cabdillaahi bni suweyd ayuu u koray akii bani xaarihata bni alxaarih ahaa yas'aluhu isagoo su-aalayo can alcawraati athalaad saddexda cawro wa kaana yacmalu bihinna ninkaas saxaabigana waa ku camalfali jiray aayaddaas faqaala wuxuu yidhi maa turiidu maxaa ka rabtaa saddexdaa waqti inaad ogaatid faqultu waxaan yidhi uriidu an acmala bihinna inaan ku camal falaan rabaa fa qaala wuxuu yidhi idaa wadactu hiyaabii min aldahirati haddaan maradeyda dharka dhigto waqtiga duhurka qayluulada waqtiga xoogaa qofka uu seexanayo oo uu gurigiisa nasasho ku jiro casarka ka hor amase duhurka waxyar ka soo hor say sidii hadba la yidhaahdo ogaa dharkii markaan iska fududeeyo lam yadkul calaya axadun qofna iima soo geli jirin min ahli ehelkayga ka mid a balaga alxuluma oo qaan gaaray ilaa biidnii aniga idinkayga iyo isti'daan uu kusoo geli jiray ilaa an adcuwahu inaan u yeero maahane fadalika idnuhu labay mid tahay inuu ii soo gargaraaco soo gal dhaho amase inaan aniga u yeero oon dhaho war hebelow kaalay hebelow kaalay haddaan iri markaas kaalaydaas baaba isti'daan ah yeerista ayaa istiidaan ayaa ah, idin ah idin walaa idaa طalaca alfajru waagu markuu dhashana wataxaraka annaasu dadkiina ay dhaqaaqaanna ma soo gelaynin xataa tusalla salaa ilaa salaada laga tukado walaa idaa sallaytu alcishaaa haddaan cishaha tukadana ma lay soo gelaynin wawadactu hiyaabii dharkaygana aan iska dhigo xataa anaama saan u seexdo marka saddexdii waqti waa kaas oo salaadii subax waqtiga dahiirada ee la hurdaayo ee duhurkii iyo bacda salaati alcishaa oo qofku hurdada isku diyaarinayo awqaaddaas marka qofku dadka adeegayo iyo guryaha ka adeego waa inay istiidaan kusoo galaan dayib ilmaha laftooda markay qaan gaaraan sidoo kale ayb waidaa balaga alakfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu iyaga laftirkooda marka hadday qaan gaaraan idin isti'daan baa la amray qaala baabun ay hada kani baabu baabu akli rajuli maca imra'atihi ninka cunista ou la cunaya haweentiisa maceeda haweentiisa inuu wax la cuno wuxuu ku yimid qaala xadaanaa alxumaydiyu qaala xadaanaa sufyaan whuwa bnu cuyayna can miscarin can muusa bni abi kahiir wa huwa muusa bnu abi kahiir alansaariyu saduuqu rumiya bilirjaa walam yusib man dacafahu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wاnnasaa-iyu can mujaahidi can caaishata radia allahu canha qaalat kuntu aakulu maca اnabiy sal ll ly slama nabiga ayaan la cuni jiray ayaan la cunayay xaysan xaysku marka waxaa weeyaan waa cunto laga sameeyey timir caano qallalan iyo subag laysku xashay fa mara cumaru cumar baa soo maray fadacaahu nebiga waa u yeedhay fa akala waa cunay fa asaabat yaduhu isbacii caaisha marka waxay leedahay cumar gacantiisa ayaa waxay asiibtay oy taabatay ama gaartay farteeda fa qaala markaasuu wuxuu yidhi xasa xasa marka waxaa weeyaan qofku marka uu wax ku gubto ama shay markaa yacni ama ay wax duraan ereyga oo waxa uu dhaho wa waa ismu sawd marka waa ism sawd uun macno saas oo kale xasa marka markay wax duraan ama wax gubaan iyo qofku marka uu yidhaahdo a-da oo kale wa ayb low utaacuu haddii aniga la iga yeeli lahaa taladeyda fayakunna waxay ahaan lahaayeen maa raa maa ra-ad kunna caynun ayb low uaacu fii kunna low udaacu haddii la iga yeeli lahaa talada aniga aan hayo fii kunna idinka sha'nigiinana ku saabsan maa ra'at ad kunna caynun il idinmaba aragteenba fa fanazla alxijaab xijaabkii baa soo degay mar cumar wuxuu yidhi hadday aniga tayda tahay maba la idin arkeenba xijaab adinka iyo dadka xijaaba idinkala idinkala dhexgeli lahaa xijaabkan marka kan dharka maaha waa in iyaga laftooda marka wax la weydiisanayo bannaanka ama xijaab laga weydiisto cumar sidaasaa aniga igu jirta buu yidhi haddii la iga yeeli lahaana saasaan yeeli lahaa hadde ilaahay waa ku waafaqay oo aayaddaaba soo degtay waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab cumar radia allahu canhu marka muwaafaqaad badan uu lahaa ilaa koo iyo toban la gaarsiiyo intuu wax damcay ilaahay sida uu damcay ou yeelay ayb taana marka waxay kutusaysaa liwufuuri cilmihi cilmigiisa yacni dhammaystirnaantiisa cilmigiisa inuu aada u cilmi badan yahay waa kii nebigana yidhi waxaan ku riyooday aniga oo caano cabaayo ilaa aan caanihii markaan ka dhergay oon ka oon baxay ayaan adi cumar u dhiibay markaasuu cumar isagana cabay rasuul allow maxaa ku fasirtay ayaa la yidhi markaasuu yidhi alcilmu waxaan ku fasiray buu yidhi cilmiga cilmigaan ku fasiray dayib raafidada marka ama shiicada kan ugu liito oo zamankan joogaa wuxuu leeyahay cumar jaahilow ahaa cumar iyo abubakar jaahilay ahaayeen qur-aanka ma aqoonin waxba ma garanaynin waxaasay daldalaayeen nin shiici ah oo aan waxaas akrinin maba jiraba kelima waxay tahay muttafaq ay ku yihiin dhac agtooda dayib markaasay waxay keenayaan marka waxyaaba cumar de uu ku ammaanan yahay ma aana ceeb uusa kulahayn axaadiidta nebiga qof kulligeed wada wada yaqaanay ma jirin marmar marka cumar inta waxa uu damco inta ijtihaado qof saxaabada ka mida uu yidhaha rasuul yaa amiira almu'miniin nebigan saa ka maqlay markaasuu xadiidkii qaadana iyaga marka waxay leeyihin inuusan waxba aqooninay daliil u tahay muxuu u aqoon waayey xadiidkan haddii sidaas la yidhaha nin saxaabiya oo aan yacni xadiid ama wax lamida aan wax nebigu mar walba qofku ma ag taagna rasuulkuna mar walba waa hadlaa ninkii la joogaa maqlaaya mar kuwa kalena ma maqlaayo ayb cali laftiisa ijtihaadkiisu meeqa meeqo meeluu isku bedelay waxaaba ka mid a masalatu bayci ummahaati alawlaad naagta haddii ninka addoon iyadoo u ah ay uur u yeelatay wax u dhasho umwaladaa la yidhaha ma la gadaa mase lama gadaayo cumarow ku raacay markii hore isaga iyo cumar qowlkooda wuxuu ahaa inaan la gadin markii dambe ayuu cali wuxuu yidhi eh, ra'yi dambe ayaa u muuqday haddana oo ijtihaad ah markaasuu wuxuu yidhi waxaan arkaa in la gado oo qofku uu iska gadi karo hadduusan dhimanin dabcan intuusan dhimanin ka hor hadday u muuqato inuu gadi karo meeshaa markay joogtaa qaadigiisii isaga eh, ardagiisana ahaa cabiidatu bnu camrin salmaaniy ayaa wuxuu yidhi ra'yiga adiga iyo cumar fi ljamaacati khayrun min ra'yika waxdaka ra'yiga adiga iyo cumar aada mutafaqa ku tihiinaa ka khayr badan ra'yigaaga hadda keliya kan hadda adiga kaligaa aa ku tahay midka cumar aada kula jirto ayaan qaadanaynaa kaasaana khayr badan cali shib buu ka yidhi ma dhihin aniga ra'yigayga cilmi waaye aniga waa la ii waxyoodaa aniga ma gefo ma dhihin hadduu yahay qof aan baggefinoo macsuum ah de warkiisu muxuu isu khilaafaa qofka macsuumka warkiisu isma khilaafa waxay ku tusay marka ijtihaad ayaa marna yacni halkan la galay marna halkaanuu la galaa marba waxbaa u muuqanayo mana ku ceebaysna arrintaas saxaabaduna saasay ahayn kale waxaa ka mid a masaa-isha maalan wuxuu qabay naagtu haddii ay iyadoo uur leh laga dhinto tactaddu biabca biabcadi اlajalayn waxay ku tirsaneen labada wadculxamliga iyo afarta biliyo tobanka hadba tii badan isagii ibnu mascuud saasay qabeen markii dambena marka de xadiidka nebigana waa subeyca xadiidkeeda macruuf waa kii iyadoo afartan maalmood eh, ninkeedu ama yacni dho dhowr beri ninkeediyo mootan ayay damacday inay guursato waa inay isqurxiso way dhashay dabcan nin abu sanaabil ibnu backak ayaa marka wuxuu yidhi maya waxaad ciddo tirsanaysaa buu yidhi ajalkii ilaahay kuu qoray nebigay u timid markaasi tir rasuul allow saasuu ileeyahay ninkaa markaasuu yidhi kadaba abu sanaabil ciddadaadii waa dhammaatay maxaa loo dhihi waayey marka cali wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna ma ka jaahil yahay maya ma dhahayna saas annaga laakiin ijtihaada u muuqday ijtihaadkaasna marka waa looga saxsanaaday xadiid nebiyaana jiro mana maqlin cali hadduu maqlay ma khilaafeen mana dhaafeen sooma garanin way badan tahay marka masaa-isha saas oo kalea ilaa imaamu shaafici kitaabkiisa umka mawsuucat lum waxaa ku taallo kitaab dhan oo alkhilaa alikhtilaafu bayna caliyin wa mascuud ikhtilaafka yani masaa-isha cali iyo ibnu mascuud isku qabteenoo gaar u qoray waxaan marka nimankan farisiyiinta ay sheegayaan waa iska abaadiil qofku inuu xadiid markaas maqli waayana cilmi darro maaha ayb qala xadaثna ismaaعiil bnu abi uways qala xadaثanii kharijaة bn اlxariث bni raafic bni makiid aljuhaniy ayb wahuwa صaduq can salim bni sarjin mawlى umi صabiyata binti qays salim ibnu sarja abunucmaan almadani hiqatun umu sabiya umu sabiyata binti qays wa hiya khawlatu weeyaan wahiya jaddatu khaarijata bni اlxaarif ayeydiisu iyadu waa saxaabiyad marka anahu samicahaa taqulu ikhtalafat yadii wayadu rasuuli llahi sal ly slam fi inaaءi waaxid gacantayda iyo gacanta nebiga isu dhaaf dhaaftay hal weel yacnii hal weelaan wax ka wada cunaynay waay gacanteedii gacantiisa isdhaaf dhaafeen qaala baabun idaa dakala marka arrintan hadda waa qabla qabla fardi اlxijaab kadib marka waa laka ma baabun ay hada kani baabun baab weyaan idaa dakala beytan guri hadduu galo hayra maskuunin aan la deganayn guri aan la deganayn haddaad gasho qala xadaثna ibrahim bn اlmundir qala xadaثanii macnun qala xadaثanii hishaam bnu sacdi can naaficin ana cabdاllahi bni cumar qaala ida dakla اlbeyta hadduu guriga galo gayra almaskuuni gurigaasoo aan la deganayn falyaqul ha yidhaha asalaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الصaalixiin guri aan la deganayn haddaa gasho assalaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الصaalixiin ayb wa fasalimuu calى anfusikum taxiyatan ta alla yihi subxaanaه wa tacala qala xadaanaa isxaaqu qaala xadaanaa caliy bnu xusein qaala xadaanii abi caliy bnu xusein ibni waaqid weeyaan isaga waa saduuqun yahin aabihii waa xusein ibnu waaqid almarwasi waa saduuqun can yaziid annaxwiy can cikrimata can ibni cabaasin qaal alaa qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas aayaddan laa tadkuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tastaأnisuu watuslimuu calaa ahliha waاstahnaa min dalika wuxuu kasoo reebay wuu soo istihnoodo faqaala wuxuu yidhi laysa calaykum junaaxun wax dembiya korkiina maaha an tadkhuluu buyuutan guryo inaad gashaan hayra maskuunatin aan la deganayn fiiha mataacun lakum alaabna ay idinkugu jirta ilaa qowlihi taktumuun laga gaaro marka guriga haddaan la deganayn isti'daan uma baahna laakiin marka la galo waa la salaan assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi saalixiin ayaa la dhahaya licumuumi qowlihi tacaala faida dakltum buyuuta fasalimuu calaa anfusikum taxiyat min cindi illahi mubaarakatan ayiba umuumkaas qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum ha idinka idin qaateen kuwa gacmihiinu ay milkiyeen addoommadiinu ha idinka idin qaataan qaala xadaanaa cuثmaan bnu muxamed qaala xadaanaa yaxya bnu lyamaan can shaybana can leytin wahuwa bnu abi sulaym can naaficin can ibni cumar liysta'dinkum aladiina malakat aymaanukum qaala hiya lilrijaali duna annisaa waa ragga haweenka ma aha yani wuxuu leeyahay dadka idinka qaadanaya ee addoommada ah ee laleeyahay ha idin qaateen waa ragga ee ma ahan buu leeyahay addoomaha naagaha ah ibnu cumar isaga saanu ku tegay laba tafsiira aayadda ku jirta tafsiir kale oo waxaa jira isaga dhahaya waa caam nin iyo naag labada tafsiirkaas dambe una ibnu jariir uu rajaxay masaladana de waxay asalka ku yeelanaya waxay tahay liyasta'dinkum aladiina alladiina haween ma soo gelayaan maya adaahir niman unbaa soo gelayaan aladiina waa ismu mawsuul waana caam ismiga mawsuulna dabcan cumuum wow min siiqi lcumuum waa ka mid yahay haddana laakiin eh, aladiina marka la leeyahay waa mawsuul oo oo nas ah mawsuulku nas iyo mushtaraga u kala baxaa kan waa nas wuxuuna nas ku yahay jamac mudakar ayb laakiin qaraa-inta ada ragga ma soo gelayaan khitaabka ragga ah haweenku ma soo galaan waa mabxad usuuli ah isaga laftiisa sida daahirkaana inaynan soo gelaynin naagaha ilaa in markaasi qaraa-in loo hela maahan ay kusoo galaan ayb xadiid baa jiro inama nisaau shaqaa'iqu rijaal culamada qaar waxay leeyihin waa soo gelayaan khitaab kastoo rag loo sheego naaguhu waa soo gelayaan xadiidkaasaana u daliila bay dhahayaan inama nisaau shaqaa'iqu rijaal baabu qowli اllahi waإida balaga alatfaalu minkum اlxulum ilmuhu hadday gaaraan qaangaar iyaguna idin ha qaataan qala xadaثna maطr bnu اlfضl wahuwa اlmarwasiyu hiqat qala xadaثna yaziid bnu haarun can hishaami الdastuwaaئي can yaxya bni abi kahiiri can naafici can ibni cumar anahu kana ida balaga bacdu waladihi ilmihiisa qaarkood hadday gaaraan alxuluma qaangaarka cazalahu waa dheeraynaya falam yadkul calayhi ila biidnin idin unba ugu soo geli jiray cunuga aada dhashay hadduu qaan gaaro waa inuu guriga qolka idin uu kugu soo galaa si macnaha ishiisii aynan waxuna ugu dhi wax kale ugu dhicin aan fiicnayn ama yacni markaas isagu inuu isti'idaan sameeyo markuu qolka soo gelaayo ama hooyadiis ama aabihiis u soo gelaayo inuu ugarga ama keligood ha aadana ma isla joogaan inuu u gargaraaco assalaamu calaykum adkhulu ma soo galaa inuu yidhaahdo waxayna ka mid tahay aadaabta marka islaamku jideeyey suuratu nuurna aada ilaahay ugaga warramay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yasta'dinu calaa ummihi hooyadii waa ka idin dalbana marka u gelaayo hooyaday waaye ma iska dhahayo qaala xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan can اlacmash can ibraahima can calqamata qaal jaءa rajulu ilaa cabdillaahi nin baa cabdullahi bni mascuud u yimid qaala wuxuu yidhi asta'dinu calaa ummii hooyaday markaan qolka usoo gelaayo mau gargaraacayo maka idin dalbadaa qaala wuxuu yidhi maa calaa kulli axyaanihaa xaaladaheeda ama waqtiyadeeda dhammaanteed ma ahan tuxibu inaad jeceshahay an taraaha inaad aragto hooyadaha aad ha ku dhasho haddana xaalad kastoy ku jirto inaad ku aragto ma jeclid oo ma jeclaanaysid marka isti'daan sameey waay marka qala xadaanaa aadamu qala xadaanaa shucbat can abi isxaaq qala samictu muslima bna nudayrin huwa abu ciyaad maqbulu isagoo dhahayaan maqlay buu yihi sa'la rajulu xudayfata nin baa xudayfa su faqaala asta'dinu calaa ummii hooyaday maka idin dalbadaa faqaala in lam tasta'din calayha ra'ayta maa takrahu haddaadan ka idin dalbanin oo aad dalaq iskaga soo dhahdo wax aad nacayso ayaad arkaysaa markaa qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yasta'dinu calaa abiihi aabbihi waa ka idin qaadana isagana markuu u galayo qaala xadaanaa farwatu wahuwa farwatu bnfarwatu bnu lmaqra qala xadaثna اlqasim bnu malik can leyثi can cubayd اllahi can musa bni طalxata qaal dakltu maca abi calىa umii aabbahay anoo la jira ayaan hooyaday u galay fadakla fatabactuhu marka dabcan isagaa horgalay oo aabbihiis waan soo raacay buu yidhi marka faltafata waa milicsaday fadafaca fii sadrii laabtayda ayuu reexay xataa aqcadanii calaa istii ilaa uu ii fariisiyey dabada yacni waa iriixay riixay saljuglo ilaa marka aan u dhacay oo aan dabada dhulka la helay uma qaala atadkhulu bigayri idnin ma iska soo gelay buu yidhi idin la-aan waa idbina marka uu tarbiyeyna marka wuxuu rabaa marka aabihiina marka idinaa loogu soo gelaa hooyada idinaa loogu soo gelaa ayb soomaalida marka waxyaabahan aadaabta aada uma danayna annaga wax weynna lagama soo qaadaba culimadana kitaabo dhan ay aadaabta u alifayaan ilaahay baa marka aadaabtii ka warramaayo inay muhiim tahay allah ka warramaayo qur-aanka uga warramaayo marka waa in ihtimaam la siiyo way waxyaabaha marka de qofku aadaabtan hadduu qofka ku dhaqmana wuxuu noqonayaa qof xadaaro lahoo ilbax ah oo ummadda siduu ula dhaqmaayo si fiican u yaqaan uu noqona haddii kalena qofku wuxuu noqonayaa qof badwi ah oo iska socdo <clears throat> qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan yasta'dinu calaa abi aahay qaala baabun ay haada kani baabun baab weeyaan yasta'dinu calaa abiihi wa waladihi aabbihiina waa ka fasax oo ka isti'daan qaadanaya iyo ilmihiisa qala xadaثna ismaaciil bnu aban qala xadaثna caliy bnu mushir can ashcaث can abi الzubayr can jaabirin qaal yasta'dinu اrajulu calaa waladihi ninka ilmihiisa waa ka idin dalbana wa ummihi iyo hooyadiisa in kaanat cajuuzan waa yeelba ha ahaato wa aqiihi waa ka idin dalbanaa wa ukhtihi waa ka idin dalbanaya wa abiihi iyo abihi marba haddaad qol ay keligood ku jiraan u gelaysid waa waa gargaraacaysaa waa ka idin dalbanayna ayb ilmahaaga marka aada dhashay xataa hadday keligood yihiin ama qol ku jiraan waa ka idin dalbanayna soo galaaba waa gargaraaca albaabka qaala xadaanaa ayb sanadka marka xadiidkan ashcathu bnu sawaar ayaa ku jira waana daciif baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yasta'dinu calaa uktihi walaashii waa ka idin dalbana qala xadaanaa alxumaydiyu qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa camru wabnu jurayj camru bnu dinaar wbnu jurayjin can caطaa qaala sa'ltu bna cabaasin ayaan su-aalay faqultu asta'dinu calaa ukhtii walaashay maka idin qaataa faqaala nacam haa faacadtu waa ku celiyey faqultu ukhtaani fii xijrii laba walaal oo laba gabdhoodoo walaalahay abaan aniga hayaa oo aan aniga tarbiyadooda iyo xanaanadooda hayaa wa ana amuunuhumaa anaa biilo waunfiqu calayhimaa waa nafaqeeya asta'dinu calayhimaa maka idin qaataa markaan ugelaya qaala nacam atuxibu ma jeceshahay an taraahumaa curyaanatayni iyagoo qaawan inaad aragto ma jeceshahay uma qara'a yaa ayuha aladiina aamanuu liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum ilaa laga gaaro halaadu cawraatin lakum qaala falam yu'mar haaulaa'i bilidni lama amrin ila fi hadihi alcawraati halaad saddexdan waqti qaala waidaa balaga aladfaalu minkum alxulum qaala bnu cabaas faاlidnu waajibun idinku waa waajib istidaanku zaada bnu jurayj cala annaasi kullihim dadka dhammaantood baabunay hada kani baabun baab weeyaan yasta'dinu calaa akhiihi walaalkii waa u ka idin dalbana qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabthar wahuwa cabthar bnu lqaasim hiqatu can ashca wahuwa ashcaث bnu sawaar alkindiyu daciifu can kurduus wahuwa kurduus athaclabiyu maqbuulu can cabdillaahi qaala yastaadinu rajulu calaa abiihi wa ummihi wa akhiihi wa ukhtihi kulli waa ka idin dalbana baabu listi'daani halaatan isti'daankiibuu u baabaya saddex jeer in la idin dalbado aadaab isti'daankii ku saabsan wa markaad qofka u gargaraacdo ama soo gala aad tiraa saddex jeer haddaad gargaraacdo wixii ka dambeeyo waa inaad iska tagto yani waxaa laga yaabaa qofkani hadduu gurigii ku jirana de inuu ku idmo ma rabo oo aduu isgaro iskaga tagnaa haddii uunan jooginna maanta dhan inaad gargaraacdo wax maslaxaa kuma jirta qala xadaثna mحamed bnu slاam qala akhbarana mklad qala akhbarana bnu jurayj qala akhbaranii caطاء can cubayd bni cmayri ana aba musa alashcariya ista'dana calى cumara bni الkhaطaab ayuu ka idin dalbaday waa usoo gargaraacay falam yu'dan lahu looma idmin wakaأnahu kaana mashquula waxaad moodaa markaa cumar inuu mashquulsanay farajaca abuu muusaa abuu muusaa waa laabtay fafaraga cumaru cumar mashquulkii buu ka faaruq noqday faqaala wuxuu yidhi alam asmac sawta cabdillaahi bni qays goor dhow miyaanan maqlaynin buu yidhi cabdullaahi bnu qays abuu muusa codkiisa soo maanan maqlaynin iidanuu lahu u idma iidanuu lahu u idma ayuu yidhi qiila waxaa la yidhi qad rajaca waa laabtay fadacaahu waa u yeeray faqaala wuxuu yidhi kunaa nu'maru bidalika annaga sidaa baa nala amri jiray saddex maalin saddex jeer haddaan idin dalbanno oo nalaga furi waayo inaan iska tagno faqaala wuxuu yidhi ta'tiinii calaa dalika bilbayinati arrintaas markhaati baad iigu keenay buu yidhi meeshaan marka mas'ala ka imaanaysa waxay tahay cumar ma wuxuu ka wadaa riwaayadu laba qofay u baahan tahay oo haddii hal nin uu nebigu xadiid ka wariyo uu kasoo sheego hal saxaabi warkiisa ma la yeelayo miya ilaa ay laba noqdaan markay laba noqdaan miya xadiid ahaan oo u ansaxaya maya saas ma aha ee cumar manhajkiisu wuxuu ahaa waxyaabaha uu dadka ka tarbiyey jiray waxaa ka mid a in ay tasaahulaan oo ay fududaystaan xadiidka nebiga sala allahu alayh waali wasalam oo qofka isagoon u fiirsanin maanta dhan yidhaha nebiga saasuu yidhi nebiga saasuu yidhi isagoon ogeyn ama cilmi u lahayn wuxuu rabaa marka maadaama uu dadkii mas-uul u yahay arrintaana arrin muhiima ay tahay yacni wuxuu leeyahay war tathabutka iyo waxhubsiga ku dadaala yacni si aan ninna ugu fududaanin nebigaa yidhi ee marka uu dhahayo nebigaa yidhi wax uu hubo oo u dhaho saa darteeda u yaalay isagaana caddaynayo bacdi riwaayaat ba waxay leeyihiin aniga kuma aamini weynin buu yidhi abu muuso walaakinii axbabtu tahabuta laakiin waxaan jeclaystay in wax la hubsado bis marka maahan inaan la aqbalaynin hubsi unba u yeelay sidaas ayb de sidaana marka inuu yeelo way tahay maxaa yeelay dadku in nebigaa yidhi wax sahlan maaha faindalaqa ilaa majlis alansaari meel ansaari ay joogaan buu tega fasalahum waa su-aalay war xadiidkaa nebigu miyaydnan ka maqlin faqaaluu waxay yidhaahdeen laa yashhadu laka calaa hada ilaa asqarunaa kan noogu yaraa kuu marqaati furaya abu saciidin alkhudriy ayaa kuu marqaati furaya fadahaba biabi saciid buu la tegey faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi akhafiya calaya min amri marka waa dabcan markuu u tegay waa u marqaati furay waa ogolaaday markaas cumar wuxuu yidhi akhafiya calaya min amri rasuuli illahi sal ll ly slam nebiga sha'nigiisa miyaa iga qarsoonaaday alhaani safqu bilaswaaq waxaa i mashquuliyey buu yidhi suuqa shaqadii aan ka shaqaysanayay gorgoradii iyo beecii aan suuqa ku hayaa imashquuliyey yacni alkhuruuju ila tijaarati buu u jeedaa marka arrintaas inuu maqli waayo waa ka xun yahay cumar xataa ee wuxuu leeyahay cilmigaani wuxuu iiga fakaday anaa tijaaro ku mashquulay waa iscanaanana marka waxaana laga qaataa qof xadiidka nebiga wada haaya inuusan jirin laakiin saxaabadu ku kala jirjiraa dabcan yacni alkhuruuju ila atijaarati buu ujeedaa marka saddexda mar in la idin dalbanayo muhimku meeshaas waa maxalu shaahidka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alisti'daanu hayru salaam isti'daanku salaanta ma waa ka duwan yahay yani baabkan wuxuu raba inuu yidhaha isti'daanka iyo salaantu labay kala tahay ayb salaanta horayso horeyso kadibna ma soo galaayaa ku xigto qaala xadahanaa bayaan huwa bayaan bnu camri qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa cabdulmalik bnu abi sulaymaan can caطaa can abi hurayrata fii man yasta'dinu qabla an yusallim qofka idin dalbanaya intuusa salaamin ka hor qaala wuxuu yidhi laa yu-danu lahu loo idmi maayo xataa yabda'a bisalaam ilaa uu salaamta ku bilaabo salaamtuu bilaabayaa kadib uu idin isti'daan qaala xadaanaa ibraahimu bnu muusa qaala aqbaranaa hishaamu ana bna jurayjin ahbarahum qaala samictu caطaءa qaala samictu aba hurayrata yaqul ida dakla walam yaqul aلsalaamu عalaykum hadduu soo galo unan dhihin aلsalaamu عalaykum faqul laa maya dheh soo gelin ayb xataa yaأtiya bilmiftaaxi ilaa uu furaha la yimaado asalaami salaamta isagoo wax salaamin hadduu iska soo gargaraaco dalaq soo yira laa maya dheh furihii horta la imaw isti'daanka furihiis waa salaan macnana waa ku jiraayo markaad leedahay assalaamu calaykum yacnii shar ma wado shar ma wado qaala baabun idaa nadara bigayri idnin tufqa'u caynuhu haddii uu fiiriyo idin la-aan iyadoon loo idmin haddii uu fiiriyo tufqa'u caynuhu ishiisaa la fujina macnaha haddii ninku isagoo albaabka iska fiiriyo baqbaqii uu fiiriyo isaga oo aan loo idmin isha haddii laga duro oo isha laga soo tuuro diyo ma leh wax diyo la siinayo male isaga gar daran ninkaana waa nin isdifaacayo oo cirdigiisa iyo sharafkiisa difaacanaya qala xadaثna abulyamaan qala akbaranaa shucayb qala xadaثna abu zinaad can اlأcraj can abi hurayrata can الnabiy sal ll slama qaal low iطalaca rajulu fii beytika nin hadduu gurigaaga soo qooraansado u fiiriyay faxadaftahu bixasaatin dhagax aad ku tuurto fafaqaat fafaqa'ta caynahu ishiisa aada fujisod riddo maa kaana calayka junaaxun korkaaga wax dembi a maaha qala xadaثna xajaaju qala xadaثna xamaadu qala xadaثna isxaaq bnu cabdillaahi can anasi qaala kana nabiyu sal l slama qaa'ima yusalii nebigu wuxuu ahaa mid taagan isagoo tukanayo faطalaca rajulu fii beytihi nin baa gurigiisa soo fiiriyey faakhada sahman min kinaanatihi qunuxiisii ayuu wuxuu kasoo qaaday leeb fasadada naxwa cayni naxwa caynayhi markaasu wuxuu ku aadiyey in ishiisa xaggeeduu ku aadiyey ninkii ishiisii meesha u sidaa ugu saarnayd buu ku aadiyey fallaartii marka nebiga sal l waa ku toosiyey baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alisti'daanu min ajli اlbasar isti'daanku wuxuu ahaaday min ajli اlbasar aragga dartiis fiirinta dartied yacni maxaa isti'daan loo sameynaa araggaagu wax xun inaysan ku dhicin ee haddii aada albaabkiina garaacdo baqbaqiina fiiriso ee gargaraacaagii waa macno beela markaas wax macnaa ma yeelanayo lanna waxaad u gargaraacaysaba waxay tahay indhahaagu inaysan xun ku dhicin hadda waaba ku dhaceenba qala xadaثna cabdالlahi bnu صالح qala xadaثna الlayثu qala xadaثnii bnu شhihaab ana sهla bna sacdi akbarahu ana rajula iطalca min juxrin meel god a dalool ah buu kasoo fiiriyey fii baabi الnabiy sal اه l slam wamaca الnabiy sal اه l slam nebigana midran ayuu haystay yani maxaar ayuu haystay midran marka waa bir af leh oo markaa maxaadka wax lagu tashoo kale ah yaxuku bihi ra'sahu madaxiisa ayuu ku xogaayey falamaa ra'aahu markau arkay nabiyu sala la falamaa ra'aahu nabiya sala allahu alayh ali wasalam markuu nebiga arkay yani ninkii markuu nebiga arkay qaala wuxuu yidhi low aclamu anaka annabiya buu ii dhiga laakin annabiyu nabiya maba noqon kartaba falamaa ra'aahu الnabiyu sala اllahu alayhi waalihi wasalam ra-aadeeda waaba qaadatay mafcuulkeeda waa huudaas ayb falamaa ra'aahu الnabiyu sal ll l slam nabiga markuu arkay qaala wuxuu yihi low aclamu haddaan ogaan lahaa anaka tantadirunii inaad isugaysid inaad anaka tandurunii inaad ifiirinaysid tantadirunii buu ii qoray aniga tandurunii ladacantu bihi waxaan ku mudi lahaa fii caynika ishaada wa qaala الnabiyu sal ll l slam wuxuu yihi inamaa jucila اlidnu isti'daanka waxaa loo jideeyey min ajli اlbasari aragga iyo isha darteed isha inaanay wax kale ku dhicin waa cila mansuusa marka waa cila mansuusa a qala xadaثna mxamed bnu slaam qala akbarana alfazariyu can xumaydi can anasi qaala iطalaca rajulu nin baa wuxuu soo fiiriyey min khalalin meel marka yacni jeexan fii xujrati الnabiyi sal ll slam nabiga qolkiisa fasadada rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu ku aadiyey bimishqasin maqas faأkraja الrajulu ra'sahu ninkii madaxiisiiba u baxsaday marka ayb marka midranta marka aalad laguna shanlaysan kara way shalladaa ilka afaf badanay leedahay halkeeda afoo kale hada akiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam alaa nabiyina mxamed